bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin wاlmustaثnى bإla min kalaami taamin muujabi naxwu fasharibuu minhu ila qaliila minhm fain fuqida اliijaabu tarajaxa اlbadlu fi اlmutasili naxwu ma facaluuhu ila qaliilu minhm wاnnasb fi اlmunqaطici cinda bani tamiim inta waxaan ka gelaynaa wax la yiraahda mustathnaa ama masdarkii ka cabir oo istihnaa dheh istihnaa waxa weeyaan soo reebid kalaamkii hore oo wax laga istidraakayaa la yihahda tacriif ahaanna waxaa la yihahda alikhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatihaa maa lowlaaha la dakhala almustathnaa fi lmustathnaa minhu ama la dakhala almustathnaa fi lkalaami asaabiqi marka alkraaju bila ilaa wax lagu soo bixiya lira aw bixdaa akhawaatihaa maa lowlaaha adawaadkan haddayna ahaan lahayn lakaana maa bacdahaa dimna maa qablahaa ama lakaana almustathnaa fi lkalaami asaabiqi haddaad tiraahdo qaama alqowmu ilaa caliyan haddayna ilaada ahaan lahayn waxaa la fahmi lahaa caliga inuu dadka tegay uu ka mid yahay saafara alqowmu baa safray baa tiri ilaa caliyan caliyantaas haddayna ilaa ahaan lahayn lakaana min jumlati almusaafiriin marka alikhraaju biilaa wbixdaa akhwaatihi ama lowlaaha ladakhala fi lkalaami asaabiq ladakhala mustathnaa fi lmustathnaa minhu marka istithnaha wuxuu leeyahay arkaan almustathnaa wاlmustathnaa minhu wa adawaat اlاstithnaa inaad kala garatid al rabaa fi lmithaali saabiqi haddaan idhaahdo saafara alqowmu ilaa caliyan haddaan idhaahdo mustathnaa iyo mustathnaa minhu iyo adawaat اlاstithnaa inaad ka keentid waay mustathnaa ilaa caliyan taasaa mustathnaa ah liannahu qowmkiia laga soo reebay adawaat listithnaana ilaa hadda matalayso mustathnaa minhunu midka laga soo reebay aa la yidhaahdaa liannahu saafara alqowmu ilaa caliyan lowlaa ilaa haddayna ahaan lahayn lakaana aliy lakaana caliyun min jumlati almusaafiriin istithnaha adawaad uu leeyahay adawaadkeeda waxaa weeyaan ilaa iyo khayr iyo siwan iyo maa cadaa maa khalaa maa ma khalaa iyo cadaa iyo xashaa iyo e, laysa io laa yakunu sideedaas weeyaan ilaa iyo gayr iyo siwan iyo luqaadkeeda iyo saddexdan oo khalaa iyo cadaa iyo xashaa waa lix laysa io laa yakunu sideedaas weeyaan sideeddii waxay uqeybsadaan waxay u qeybsamaan maa huwa xarfun biitifaaq wa huwa ilaa wamaa huwa ismun biitifaaq wa huwa wa siwan wa luqaatiha wmaa huwa ficlu bاtifaaq wahwa leysa iyo i laa yakuunu inkastoo leysa xaraf mi ama samaha laisku didsanya iyo maa huwa mutaradudun bayna kownihi xarfan wa kownihi ficlan wa huwa khalaa'i cadaa'i xashaawa sidaasay u qeybsan yihiin marka axkaamu اlاstithnaa hadda ilaa buu noo soo hormariyay haddii ilaada axwaasha mustathnaheeda uu leeyahay aad fahamtid kuwa kale ku durdurin bay noqonaysaa way sahlan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inaad fahamtid ilaa axkaamteeda ay leedahay liannaha tamhiid wa tawtia lifahmi kuli maa bacdaha marka kalaamkii waxaa lakala yidhaahdaa muujab iyo iyo maxaan ku iraahdaa taam kalaam markuu noqdaa marna taam hayru muujab u noqdaa marna hayru taam hayr muujab u noqdaa ayadana saddexdaas inaad fahamtid muhiim waay haddii kalaamkii ou mustathnaa minhugu joogo taam baa la yidhaahdaa hadduu nafyi ousan ahayn iyo shibu nafyi oo istifhaam iyo nahyi iyo ousan ahaynne muujab aa la yidhaahdaa bimacnaa muthbat waay haddii kalaamkii marka ou taam muujab noqdo ilaa wax ka dambeeya waa la nasbinaya fiiri hadda qaama saafara alqowmu ilaa caliyan haddaa tirahdid kalaamkan horta waxa weyaan muujab waa bimacnaa muthbat saafara alqowmu alyiri waa kalaam oo muthbat ah nafyi maaha maa saafara lama dhihin alqowmu oo mustathnaa minhuna waa joogaa kalaamkii taamow noqday ilaa waxa ka dambeeyo waa la nasbinaya istithnaha mutasil ha noqdo munqatic ha yacni arrintaas ha ka dhumin idaa kaana alkalaamu taaman wa muujaban yajibu nasbu lmustathnaa muطlaqan marka muujab maxaa lagala jeedaa taamna maxaa lagala jeedaa waa kuu fasiray halkaas qeyb weeyaan qeybka labaad idaa kaana alkalaamu taaman laakinahu gayru muujab kalaamkii waa taam mustathnaa minhu yaa joogo laakiin muujab ma ahanoo nafyigii wixii lamid ahaa galay isla mithaalkii naftigiisi maa saafara alqowmu aa tiri marka ilaada wixii ka dambeeyo yajuusu اnasbu cala اlistihnaa wa yajuusu ayda albadelu min almustathnaa minhu oo tira maa saafara alqowmu ilaa caliyan maa saafara alqowmu ilaa caliyun hadaad caliyan tiraa mansuub biاlاstithnaa hadaad caliyun tiraadan badel min alqowm اlmarfuuc waa kalaamkii taam oo gayru muujab ah ayb mustathnaha marku uu yahay mutasil iyo gayr mutasil dhib malaha meesheeda sharxay noogu imaan doonta kalaamkii hadduu gayru taam gayru muujab uu yahay mustathnaa minhuna waa maqan yahay kalaamkii muujab maho nafyi wixii lamid aha ku jiro waxaa tiri maa qaama aad tiri mathalan qowmkii waa la gooy maa qaama ilaa caliyun aada leedahay marka waxaa loo fiirinaa maa qabla ilaa wuxuu u baahan yahay yaa laga dhigayaa maa bacda ilaa icraab oo istithnaa uu ku leeyahay maa ilaadi mulqaad waay idaa kaana alkalaamu gayra taamin wagayra muujabin yucrabu maa bacda ilaa bixasabi maa yaxtaaju ilayhi maa qabla ilaa hadda maa qaama haddaa tiraa qaama maxay u baahan tahay faacil ilaa zaydun maa raأaytu hadaa tiraa ilaa qowmkii aad goyso ilaa zaydan maa maratu ilaa bizaydin saasaad leedahay saddexdaasaa asaasu ah waxaa ka oo soo dhexgeli doona axkaam a mustahnaa markuu munqaطic yahay iyo maruu ah, itiصaal yahay mutasil uu yahay iyo maruu taqadumo inta axkaam yarood fahmi karta waa laakiin saddexdaasaa asaasu ah markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wاlmustathnaa biilaa ilaa midka lagu soo reebo min kalaamin lagaga soo reebo kalaamkoo taamin taam a muujabin ee muujab taamin waxaa lagala jeedaa mustathnaa minhu yaa madkuur ah muujab waxaa lagala jeedaa muthbat oo nafyi iyo istifhaam iyo ma gelin naxw qowlihi tacaalaa fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum fasharibuu way cabeen dhammaantood waa qowmkii oo maxaan ku irahdaa nabilaahi nebigii markii lala diray ou ilaahay subxaanahu watacaala u doortay ninkii maxaan ku iraahdaa ilaahay uu yiriyay daaluut ayaa ilaahay u doortay taaluut waxa weeyaan nin cabdi oo mujaahid oo saalix ah markaasuu waxyaalaha uu ku sharday waxaa ka mid ahayd webi baan mari doonaa marka imtixaan ahaan bu wuxuu iri biyahaas yaan laga cabin ilaa man iqtarafa gurfatan biyadihi marka nin gacanta oo ku qurfaysa mooye mid kale yuusan ka kacabin buuri marka meeshii markii la tagay webigii in laga gudba la rabo oo wax yaroo dhuunta laga lagu qoysta keliya laga cabo y fa minhum marka webigii way kawad cabeen ilaa qaliila minhum wax yar unbaa amarki sidii u fuliyey marka qoladaas hadda fiiri marka fasharibuu kalaamkii taam miya may horta kalaamkii muujab miya mase waxaa waaye mase waa waa manfi kalaamkii muujab waa fasharibuu way cabeen nafi ma aha kalaamkii taam miya mase hayru taam w taam weyaan kalaamkii taam fasharibuu waawdaas yaa mustathnaa minhu ah minhu min annahri bay ka cabeen ilaa qaliila minhum marka qaliilanti fiiri marka waxay mustathnaa minhu ka tahay waawdaas waaw ljamaaca macnaha waxay lamid tahay fashariba alqowmu minhu min annahri ilaa qaliila alqowmu ay waawdi u taalaa marka waa kalaamkii waa taam muujabna waayaha fasharibuu waa muthbat waa ilaa qaliila marka waa la nasbinahay fasharibuu ficl wa faacil ilaa adaatu istithnaa qaliila mustathnaa mansuub cala اlاstithnaa w calaamatu nasbi fatxa daahira marka fa in fuqida alijaabu markaan iijaabkiyaa la waaye kalaamkii taam waa yahay laakiin muujab ma ah tarajaxa albadalu fi lmutasili kalaamkii hadduu taam yahay laakiin hayru muujab uu yahay mustathnihiyaa loo fiirina mutasil miyaa mase waa munqatic haddii uu mutasil yahay tarajaxa albadalu cala alnasbi biاlistithnaa labadii waa banaan yihiin laakiin raajixa bedelkii waa naxwu qowlihi tacaala maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum maa facaluuhu ma ayna samaynin ilaa qaliilu minhum marka fiiri hadda kalaamkii maa facaluuhu nafyi waaye muujab ma aha ko laakinahu taam waaye maa facala alqowmu ashay alma'muura bihi a hadda laga hadlaya marka waawdi waxay u joogtaa bimustathnaa minhuga u joogtaa marka kalaamkii taam waa yahay oo waawdaas ah, ah mustathnaa minhu ah laakinahu ghayru muujab waa maadi baa ku jirto marka ilaa qaliilu minhum qaliilun waa la goday ilaa adaatu istithnaa qaliilun mulgaatun laa camala lahaa qaliilun badalun min alwaawi facaluu waawgeeda oo faacilka ah oo fii maxali rafcin yaa qaliilunta laga bedelay marfuuc calaamatu rafci dama haddii la yihah maa facaluuhu ilaa qaliilan haddii la yidhaahdane iyadoo annasbu cala alistihnaa waay ayib marka waxa weeyaan kalaamkaas hadda maxaan u niriyey waa kalaam taam a gayru muujab a mutas mustathnahana mutasil uu yahay mutasil maxaa lagala jeedaa marka iyo munqatic waxa weeyaan qaliilkan qowmkii oo oo wax diiday qeyb ka ahaayeen marka waa daday isla yihiin marka mustathnaa haddii uu min jinsi mustathnaa minhu uu kamid yahay waxa waaye waa mutasila laleeyahay hadduu ka duwan yahay oo layihahda eh, haddii la yihahda qaama alqowmu ilaa ilaa jamalan haddii layihahda jamalki mustathnaa waa laakinahu munqatic waaye liana aljamal laysa min alqowm sidaas waaye marka yatarajaxu اlbadlu fi lmutasili ilaa qaliila ilaa qaliilu labadaas waa ku banaan tahay laakin yaa raajixe alqaliil wاnnasbu baa raajixe fi lmunqaطici la nasbiyo cinda bani tamiim wa wajabana waa waajibay cinda alxijaaziyiina hadduu marka kalaamkii mustaam ou yahay gayra muujabna ou yahay mustathnihii munqaطic ou noqdo reerkuu xijaaziyiin nasbadooda waajib waay reer tamiim waxay leeyihiin labadii weli waa banaan yihiin laakiin nasbada yaa rajaxsan calaa cagsi almutasil fiiri kalaamka waa taam waa kayru muujab mustahniya waxuu noqday munqaطic meeshii ay hadduu mutasil ahaan lahay labadii ay ku banaanaan leedahay xijaaziyiin waxay leeyihin maya annasbu cala istithnaa bas reer eh, tamiimiyiin waxay leeyihiin يجuز الوجهاni wlakin ytarajaxu nasb waajib ma aha sida xijaazinta ay yihiin lakin raajix waa nasbada waxaa kamid eh naxو qowlihi tacaalى maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca الdani maa lahum bihi min cilmi ila itibaaca الdani fiiri maa lahum ulah bihi bidalika min cilmi kalaamkii horta waa waa hayru muujab waa maa lahum malaha nafyaa ku jiro kow mustathnaa minhu waa joogaa oo min cilmin taas waay ila itibaaca dhanni itibaaca dhannina waxa weeyaan waa mutasil maya waa istithnaa munqatica liannahu cilmi iyo dhanni la raaca labay kala yihiin oo waxaad maxay lamid tahay adoo yiri saafara alqowmu ilaa jamal adoo yiray lamid tahay marka itibaacu dhanni waa istihnaa munqatic ah wa bitaali nasbadiisaa waajibtay maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca dhanni cinda alxijaaziyiin in la nasbiyaa waajiba cinda tamiimiyiin hadday qiraa'a ku soo aroortay ila itibaaca in la nasbiyaa raajixa laakiin ila itibaacuna waa banaantah haddii loo helo qiraa'a waay ayib maa lam yataqadam fiihimaa maa lam yataqadam fiihimaa hadduusan mustahniya soo hormarin fiihimaa fi lxaalatayni haddii kalaamkii uu taam yahay laakiin hayru muujab uu yahay ama mutasil ha noqdo ama munqatic ha noqdo hadduu mustahniya soo hormaro yajibu nasbuhu fanasbu maa lam yataqadam fiihimaa fanasbu waxaa waaye ariiqat lmutaakhiriin wixii oo laqzi luqzi laga dhigay cibaaradii lahoosgeliyo macnihii oo ishkaaliyad lagu abuuro dariiqada ibnu hishaam o man bacdahu lagu yaqaano waay waxaa dhamoo laisdabagelinaya waxaa waa oo fiicanoo lagu socda ka fiicnaan lahayd faannasbu bimacnaa faannasbu waajibun weeyaan naxwu qowlihi wamaa liya ilaa aala axmada shiicatun wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabun wamaa lii aniga malihi buu yidhi shiicatun kuwa ii gargaaro ilaa aala axmed axmed aalkiiso nabi maxamed mooye wamaa lii aniga malihi madhabun madhab aan ku taga malihi ilaa madhab alxaq oo diinta maahini fiiri markan kalaamkii waa taam oo ghayru muujab ah istithnihiina waa itisaal mutasil weeyaan marka aaladii oo mustathnaa minhu asalkeedii wamaa liya wamaa lii shiicatun ilaa aala axmed marka mustathniyaa soo hormaray cala lmustathnaa minhu yajibu nasbuhu bisarfi الnadari can kowni اlmustathnaa munqaطican aw mutasilan laga fiiri maayo waa lamid wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabun waa lamid aw fuqida tamaamu tamaamnimadiyaa la waay kalaamkii taamna ma aha muujabna maaha labadii waa laga waay maxaa la samaynaa fa calaa xasabi alcawaamili cawaamisha ilaa ka hore waxay u baahan tahay unbaa ah, la ecraabaya istithna waa laga baxay naxwu qowlihi tacaala wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar wamaa amrunaa amarkeena ma aha ilaa waaxidatun amrunaa waxaa weeyaan hadda kalaamkii waa khayru muujab oo nafyaa ku jiro mustathnaa minhuna lama sheegin marka waxaa laleeyahay maa qabla ilaa muxuu u baahan yahay maa amrunaa amrunaa waa mubtada muxuu u baahan yahay khabar ilaa waaxid ilaa adaatu istithnaa mulgaatun laa camala waaxidatun khabar khalaas wuxuu ilaa waxaa ka horey u baahan yahay baa laga dhigaa wayusamaa mufaraqan aa lagu magacaabaa intaas hadda aan kuusoo eh, khulaasaynay yaa musanifka you faahfaahina sharxi haddana hadalkii asiga ahay baan ku noqonayna markaasuu iri min almansuubaati waxaa kamid e eh, almustathnaa fi bacdi aqsaamihi marka matniga wlmustathnaa bilaa aan soo niri waa mucrab bikalaamin qablahu min almansuubaati waxaa kamid e eh, almustathnaa biilaa lagu soo reebo min kalaamin taamin saasay ka dhigan tahay marka shaarix wuxuu ku yiri almustathnaa fi bacdi aqsaamihi mustathna o dhan mansuub ma ah laakiin bacd alaxwaal waa mansuub sidaasaa mansuubaadka loogu sheegay walxaasilu annahu ida kaana alistithnaau istithni haddii uu yahay biilaa midka lagu soo reebay wa kaanat ay ahaata ilaadina masbuuqatan mid lagala hormaray bikalaamin taamin muujabin kalaam taam aho muujaba wajaba waxaa waajibe bimajmuuci hadihi shuruud shuruudan dhammaanteed markay kulanto athalaatثati ee saddexdee nasb اlmustahnaa yaa waajib ah sawaءan kaana اlاstithnaau mutasila ha noqdo naxwu qaama alqowmu ilaa zayda zayd wuxuu kamid yahay asalkii qowmkuu kamid ahay mutasil saasaa loo yiri lanna qowmkii waa dad zaydna waa dad wa qowlihi tacaala fasharibuu minhu ilaa qaliila minhum aw munqadican ha noqdo ka qowlika qaama alqowmu baa istaaga ilaa ximaaran alximaar leysa min alqowm marka labadoodii haduuba kalaamki taam yahay muujib yahay ilaa waxa ka dambeeya waa la nasbinaa mustathni ha noqdo mutasil ama munqatic wa minhu waxaa kamida ah fi axadi alqowleyni qowluhu tacaala fasajada almalaa'ikatu kuluhum ajmacuuna ilaa ibliisa fasajada almalaa'ikatu baa sujuudi kuluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliis ibliis waxa waaye sida qowlka raajic istithnaa munqatic waay لأna ibliis laysa min almalaa'ika qowlka raajixa saas wa marka wuxuu noqday kalaamkii waa taam fasajada almalaa'ikatu yaa sujuuday waa nafyi maaha muthbat wa malaa'igtina waa mustathnaa minhu ilaa ibliisa ibliisna mustathnaa waa walaysa min almalaa'ikati cala qowli صaxiix laakiin malaa'igta i dad badan baa u haysan jireen markii hore inuu ayaga kamid yahay liannahu kaana caaishan baynahum faqad ilaahay baa wuxuu iriyey Eh, ilaa ibliisa kaana min aljini aayaddaas waxa nas sariix fi masalati اlkhilaaf kaana min aljini asalkiisaba jinnigu ka mid ahay baa layidhi marka jinniga kuwiisa xun baa waxaa lagu tilmaamaa ibliis iyo shayaatiin iyo kulli waxa waaye waa isku baab kuwa ibliiska gaalada ah laga yidhaahda jinniga intiisa kaleo muslimiinta ane waxa waaye jinniga muslimna waa gaalo waa kuwiisa xun ibliis iyo shayaaiina lasii yidhaahda falow kaanat ilmas'alatu bixaalihaa mas'alada dii xaalkeeda ay tahay walaakina alkalaama asaabiqa kalaamka horene muujabun ou yahay falaa yakhluu ima an yakuuna alistithnaau mutasiqan mutasilan aw munqatican cibaaradaas eh, wax baa ku jira falow kaanat ilmas'alatu bixaalihaa walaakina alkalaama asaabiqa yaa laysku haystaa gayru muujab in la yidhaahdo waa liannahu hadda aniga hayriduu ka goy meeshaas macnihii ma dhamaystir maayo falow kaanat ilmas'alatu bixaalihaa walaakina alkalaama asaabiqa kalaamkii horena hayru muujab ou yahay kalaamkii nafyi baa markaan ku jiro falaa yakhluu ka makhaaliaha ima an yakuuna alistithnaau mutasila inuu yahay ou munqaican inuu yahay labadaas midkoodu noqona kalaamkii waa taam walaakinahu gayru muujab mustathnii markii hore lakalama fiirinayn lakin fi hadi xaalooda lakala fiirina fa in kaana mutasilan haddii uu yahay jaaza fi lmustathnaa wajhaani baa ku banaan axaduhumaa an yujcala in laga yeelo mustathnihi taabican lilmustathnaa minhu mid raacsan calaa annahu ku raacsan inuu yahay badelun minhu mid ka bedelan oo badela bacdin min kuli laga bedela cinda albasriyiina aw cadfu nasaqin ou yahay cinda alkuufiyiina ayib mithaalkii inuu raaciyaa fiicnaan lahayd marka kaas mithaalkiisa taan ku soo sheegna maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum hadda fiiri maa facaluuhudaas kalaamkii waxa weeyaan waa taam laakinahu ghayru muujab istithnihiina muxuu noqday mutasil lianna qaliilkan min alkathiiri aladiina sharibuu uu ka mid yahay amarkii ma ayna fulinin kuwa liiray ka mid ahaayeen marka ku basriyiin maxay leeyihiin qaliiluntii badel min min alwaawi fi facaluuh reer kuufiyiinna waxay leeyihiin ilaa adaatu caطfin qaliilu macطuufu cala alwaawi fi ma facaluuhu caطfu nasq saas waa ilaadii adawaat اlistinaa ilaa waxay ka dhigeen xarfu caطfin ay ka dhigeen ayib athaani midka labaad oo ku banaan an yunsaba calى asli اbaab in lagu nasbiyo istithnaa lagu nasbiyo wa huwa carabiyun jayid carabi toosan waay wاlitbaacu ajwad minhu laakiin in la raacsiyo bedel la craabayaa ka wanaagsan wa nacni bgayri اliijaab waxaan u jeednaa annafya kalaamka hadduu nafyi ku jiro muujab ma ah wannahya kalaamka hadduu nahyi noqdo muujab ma ah walistifhaam asna saas mithaalu nafyi waxaa kamid qowluhu tacaala maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum qara'a asabcatu waxay akhriyeen hayra bni caamirin birafci ilaa qaliilun ay wada akhriyeen cala alibdaali min alwaawi laga bedelo oo fii maa facaluuhu ku jiro waawgeeda wa qara'a bnu caamirin waxdahu binasbi buu akhriyay cala istinaa lagu nasbo ilaa qaliilan la yidhaahdo taas waadix waay wa mithaalu nahyina waxaa ka mid ah qowluhu tacaala walaa yaltafid minkum axadun ila imra'ataka ayb kalaamkii had dirtaan mustathnaa minhuga waa jooga axadkii waay kalaamkii muujab ma ahanoo nahyaa ku jiro walaa yaltafid uusan milacsanin minkum adinka axadun youda idinka milacsanin kuwa laga soo tegay ila imra'ataka mooye qara abuu camrin wuxuu akhriyey iyo adduuri weeyaane iyo wabnu kathiir birafci bay akhriyeen cala alibdaali lagu rafciyo oo min axadin laga bedelo cala arafci bay akhriyeen ilaa mra'atuka la yidhaahdo birafci cala alibdaali lagu godo min axadin lase laga bedelo wa qara'a albaaquuna waxay akhriyeen binnasbi cala alistithnaa'i lagu nasbiyo oo qoladan walaa yaltafit minkum axadun ilaa mra'ataka qolada nasbiyeen wa fiihi fi nasbi wajhaani haddii la nasbiyo laba wajhi waa ku jirta axaduhumaa an yakuuna mustathnaa min axadin inuu yahay marka wuxuu noqday in la yidhahdo walaa yaltafid minkum axadu ila mra'ataka imra'adii mustathnaa min axad inay tahay oo kalaamkii oo markaan taam hayru muujab ah labadii weji midkii ku banaanay mid kamid ahoo nasbadi ay noqotay wa jaaءat qiraa'aة اlakhari kuwa badan qiraa'adooda waxay ku timiday cala alwajhi اmarjuux haddaan irahda imra'ataka waxay ka bedelan tahay axad waxay noqotay markaan kalaamkii oo taam oo khayru muujab ah ou bedelka rajaxsanay oon la bedelin nasba istithnaa lagu nasbiyey marka marka aan idhaahda abu camr ibn kathiir markii laga reebo wixii kasoo haray qiraa'adooda qiraa'a laga rajaxsan yahay noqonaysaa lianna marjica alqiraa'ati alriwaayatu weeyaan la ra'yu sama aha oo sidii rabaan kama yeeli karaa wax sugan oo nebiga ka suganaa la midka labaad labaad an yakuuna imra'adii inay noqoto mustathnan min ahlika oo fa asri biahlika biqidci min alleyli walaa yaltafid minkum axadun ay asalkeedii ahayd fa calaa haada yakuunu nasbu waajiban haddii nidhaahdo ibnu maalig oo kale wuxuu dooranaa saas waay fa asri biahlika ahalkaada la dheelmo oo eh, habeenkii la guurayay ila mra'ataka mooye saas waay ibnu maalig wuxuu leeyahay sidaasaana raajixa kadaas waxa lagu nasbiyey ma aha ana calaa anaha mustathna min axad maah min ahlika mustathna ka tahay haddii min ahlika laga istihneeya kalaam taama oghayru muuja kalaam taama oo muujab ay noqonay ilaada wixii ka dambeeya ila nasbiya markaa waajib bay noqonaysa ibnu maalik wuxuu leeyahay sidaas inay tahay waxaa kugu daliil ah walaa yaltafid minkum axadun marka laleeyahay dadkii soo baxay oo nebi luud la soo baxay yaa la yidhi gadaal ha u fiirina kuwa la ciqaabayo marka waxaa laleeyahay naagtiisa oo nabiyullaahi nuud naagtiisa xaaskiisa maba ahayn kuwa soo baxay kuwa qaryada looga tegay oo la ciqaabay ku jirta marka maba soo gelaysa walaa yaltafit minkum axadun kalaamkaas saxiix wa fa asri biahlika la dheelmo ila mra'ataka oo aadan wadaynin mooye cida ciqaabka dadka mutaysay ku jirta ila mraataka iyada kuma jirto walaa yaltafid minkum axadu waxa weye dadkiina soo baxay oo ilaahay inuu badbaadiyo ou doonayo gadaal ha u milacsanina kuwaas dambo ciqaabtay idinku dhicini macno kaloo gooni ah waa marka hadalkaasaa saaxiix taas haddii la qaato kul qiraa kula alquraa marka waxay noqonaysaa imra'ataka kulligeed ijmaac waa nasbadeeda waajib ah ayib kuwa goday marka maxay noqonaysaa haddii liraa fa asrii biahlika biqidcin min alleyli ila mra'ataka haddii la yidhaahdo qolada oo goday marka weji looma helay liannahu kalaamkii mustathnaa oo taam ah oo muujab a nasbadiisa waajib ah qoladan oo abu camrin ibna kathiir waxaa yatacayan in la yidhahdo axadkaasay bedel ka tahay sidaasay ku banaan kartaa in la godo si kaloy ku banaanaan karta maaha ayb wa mithaalu listifhaami istifhaamka mithaalkiisana qowluhu tacaalaa weeyaan waman yaqnatu yaa ka quusanaya uu yihi nabiyullaahi ibraahim min raxmati rabbihi rabbigiisa raxmadiisa ila daaluun qara'a aljamiicu waxay akhriyeen birafci daaluun la godo cala alibdaali lagu godo oo min adamiiri laga bedelo oo fii yaqnad ku jiro waman yaqnatu min raxmati rabbihi mantaas waxaa waaye istifhaam yaqnaطu ficlu mudaaricu marfuuc wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru yacuudu ilaa man ayib marka faacilkaasa waxaa laga bedelay ila daaluun waman yaqnatu yaa quusanaya min raxmati rabbihi ila daaluuna mooye marka daaluuntii waxay ku jiraan dadka raxmada ilaahay ka quustay qara'a aljamiicu birafci cala alibdaali min adamiiri fi yaqnatu laga bedelo walow quriya haddii la akhri lahay ila daaliina binasbi cala alistihnaa lagu nasbiya lajaaza waa banaanaan lahaa walaakina alqiraa'ata sunnatu mutabaca qiraa'ada waa sunna la raaco layskama keeni karo carabiga saa wixii carabiga ku banaan qur-aanka laguma akhri karo laakiin inay ka la raba laakiin carabi hadday ahaan laheed ila daaluuna ila daaliina way ku banaanaan laakiin qur'aankii daaluunay ku wada ijmaaceen sida raajixa ahana sidaas oo kalaamkii waa taam hayru muujab oo ku jira marka labadiiba waa ku banaan yihiin laakina alibdaala awlaa min annasbi cala alistithnaa markaasuu iri wa in kaana alistithnaau munqaican haddii uu yahay munqaic kalaamkii waa taam hayru muujab laakiin istithniya waxau noqday munqaic fa ahlu اlxijaazi yuujibuuna الnasba inay nasbiyaan ay waajibanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin maa fiihaa daartu kuma jiro axadu ilaa ximaaran maahine wa bilugatihim yow jaaa tanziilu ku yimid qaala allahu tacaala maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca adanni cilmigii kalaamkii maa lahum waataan hore usoo sheegnay waa kalaam ghayru muujab oo nafyiha ku jiro kalaamkii taam waayo mustathnaa minhu cilmigi weeyaan ila itibaaca danina waa laga bixiyey oo istithnihii waay waana istithna munqaطicaho lianna itibaaca dani laysa min alcilmi fi shay wa banuu tamiimin yujizuuna yujiizuuna nasba bay banaynayaan iyo walibdaala wa yaqra'uuna waxay akhrinayaan ila itibaacu dani birafci la akhriyo calaa annahu badelun inuu yahay min alcilmi uu ka bedelan yahay biictibaari اlmowdici maa lahum bihi min cilmin min cilmintaas waa godan tahay minta waa zaaida cilmun mubtada muahar wa lahum taasna waa khabar muqadam maada min haddii oo ay nafyi ay gasho waxa weeyaan zaaiday noqotaa wajara fi nafyin wa shibihi waziida fi nafyin wa shibihi fajar nakiratan kama libaaqin min mafar maa lahum bihi cilmun ay asalkeedi saasay luqa ahaan marka minta icraab ahaanay zaa'id ku tahay laakiin min xayثu اlmacnaa zaa'id ma aha masiid min ata'kiid ay faa'iideynaysaa marka hadda uu yidhi wayaqra'uuna reer bani tamiim qur'aanka iskama bedeli karaan laakiin ma ma quraadii qaar ka mid abaa ah ila tibaacu dhanniyi oo luqadii reer bani tamiim oo waafaqday fa nacam idan haddayna jirin ma akhri karaan haddii quraadii kulligeed ila itibaaca dhan ku ijmaaceen reer bani tamiim itibaacu lugadeenaan raacayna qiraa'adii waan bedelaynaa ma banaano lianna alqiraa'ata kamaa taqadama sunnatu mutabaca walaa yajuusu ma banaano an yuqra'a in la akhriyo bilkhafdi la akhriyo cala alibdaani minhu in cilmiga laga bedelo biictibaari lafdi oo lama dhihi karo maa lahum bihi min cilmin ila tibaaci dani lama dhahayo oo laleeyahay cilmidaas oo hoos dhigana la raacinaya leesh lianna alkhaafida lahu cilmiga waxa hoos dhigay min azaa'ida weeyaan wa itibaacu dannine macrifatun muujaba itibaacidii waxa weeyaan danni oo macrifo ah loo idaafay oo alwato asiga macrifo u noqday cilmina waxa weya nakiro wa min azaa'idane laa tacmalu kuma camal fasho ilaa fi nakiraati almanfiya nakirada oo la nafi maayn aw imustafcan aw ilmustafhami canhaa midda wax lagu weydiinayo waxaan ahayn ma geli karto marka haddaan cilminti ka badalno itibaaci hadaan cilmi ka bedelno oon hoos dhigno lafdiga ka raacsiina waxay noqonaysaa in aan ku camal siinay min oo zaa'id oo xarfu jar ah in macrifo itibaaci dhan ay ku camal fasha lianna alcaamila fi lmubdali minhu huwa alcaamilu fi lbadeli taasna marka waxay noqon lahayd inay ku camal fasha minti itibaaci danni walaa qaa'ila bidalik waqad ijtamaca way kulmeen minti oo nafyi lagu siyaadiyey iyo ayadoo lagu siyaadiyey istifhaam fii qowlihi tacaala mas'ale ka baxsan waa had istithnaaha maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawutin farjic ilbasara hal taraa min futuurin maa taraa arki maysid fii khalqi raxmaani raxmaanka allaha raxmaanka abuuritaankiisa min tafaawutin kala tag ku arki maysid samaawaadka marka saa u fiirisid wixii oo dhan waa siman yihiin wax kala jaata ma maleh farjic ilbasara araggi cili oo samadi u cili hal taraa min futuurin wax kala dildilaacsan ma arkaysaa marka fiiri hadda waxaa loo jeedaa maa taraa maadi naafiye waay min tafaawutin mafcuulkii tafaawutan hal taraa fii khalqi raxmaani tafaawutan yay ahayd marka waxaa lagu ziyaadiyey mafcuulkeediya min oo xaraf jaaro zaa'id lagu ziyaadiyey marka waa min oo fi nafyi ku jirto ayadoo istifhaam gashana hal taraa min futuurin hal taraa futuuran ay ahayd ayadana mintiyaa lagu ziyaadiyey istifhaamka gadaasheeda marka istifhaam iyo maa oo naafi ah waa lagu ziyaadin karaa ee maxaan ku iraahdaa macmuulaadkooda min oo zaaida tan waa mas'alo oo oo oo u timiday macnaha waxa weyaan istidraad ayadiia mid kale ka dhalatay keli ah markaasuu uri wa idaa taqadama almustathnaa hadduu hormaro cala almustathnaa minhu ou ka hormaro wajaba nasbuhu muطlaqan haddii mustathni ou soo hormaro cala almustathnaa minhu yajibu nasbuhu muطlaqan sawaaء kaana mutasilan oo munqaطican lagala jeeda ay sawaaء kaana اlاstithnaau waxaa eg munqaطican inuu yahay naxw maa fiiha ilaa ximaaran axadun maa fiiha axadun ay ahayd mustathnihiyaa laga hormaray ximaarkiyaa kasoo hormaray marka ximaarkii oo munqaطic ah oo mustathnihii kasoo hormaray wajaba nasbuhu maa fiiha ilaa ximaaran axadun aw mutasila ahaaya naxw maa qaama ilaa zayda alqowmu marka mutasil zaydki qowmkii uu kamid yahay laakiin waa soo labada isku xugum waay qaala lkumeyt wuxuu yiri yey wamaa liya ilaa aala axmeda shiicatun wamaa liya ilaa madhab alxaqi madhabu marka waa kaasa oo wamaa li shiicatun ilaa aala axmeda buu ah marka shiicadii oo mustathnaa minha dib u dhacday istithnihii oo mustathnihii oo ilaadiisiia lasoo hormariyey wajaba nasbuhu wa inama imtanaca alitbaacu fi dalika waa reebtoonaaday in in itbaac oo lagu godo lianna taabica bedelkii oo taabica laa yataqadam cala almatbuuc tawaabicda waa noo imaa doontaa oo ay kamid yihiin bedel iyo towkiid iyo cadfu nasq iyo cadfu lbayaan waa noo imaan doonaan iyo wasfigii wa in kaana alkalaamu saabiqu kalaamkii hormaray haddii uu yahay asaabiqu calaa ilaa ka hormaray haddii uu yahay hayra taamin wa nacnii bihi hayra taamin markaan leenahy waxaan ujeednaa jeednaa anlaa yakuuna almustathnaa minhu madkuuran mustathnaa minhu yaa la gooye kalaamkiina muujabna ma aha oo nafyi ku jiro haddana mustathnaa minhu aa la gooy oo taam aho oo kheyr taam uu noqday fa ina alisma almadkuura isimka dambo fa ina alisma almadkuura isimka la sheego alwaaqica dhaca bacda ilaa dhaco yucطaa waxaa la siiyaa maa yastaxiqu wuxuu mudan lahay low lam tuujad ilaa haddaan la helin oo fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa maa qaama ilaa zaydun marka qaama maa naafi qaama ficil maadi ilaa adaatu istihnaa mulqaat zaydun faacil birafci kamaa yuqaalu si la dhihi lahay maa qaama zaydun macnihii ilaadi waa shaqaynay oo hadda maa qaama zaydun waxay noqon lahay zayd isma taagin maa qaama ilaa zaydun cagsi waay ayib waxaad leedahay wamaa ra-aytu ilaa zaydan binasbi la akhriyo kamaa yuqaalu si la dhihi lahay maa ra-aytu zaydan oo kale mafcuula looga dhigaa wamaa marartu ilaa bizaydin biljari kamaa yuqaalu maa marartu bizaydin wa yusamaa dalika istithnaaan mufaraqan mustihnaa mufaraq a lagu magacaabay maxaa loogu magacaabay lianna maa qabla ilaa ilaa waxa ka horeeyo qad tafaraqa wuxuu u faaruq noqday litalabi maa bacdaha waxa ka dambeeyo inuu dalbo oo haduu faacil u baahan yahayna faacil ka dhigto haduu mafcuul u baahan yahay mafcuul ka dhigto haduu majrur u baahan yahay majruur uu ka dhigto walam yashtaqil canhu kamana mashquulin bilcamali inuu ku camalo fii maa yaqtadiihi wax asiga ka deeqana ma helin oo haddii la dhihi lahay hadda maa qaama alqowmu haddii la dhihi lahay qowmdii waxay u baahneed qowmay eh, qaamadii waxay u baahan tahay qowm ay noqotay waa qaadatay marka zaydka dambe way ka mashquuli lahayd laakiin kalaamkii haddii maa qabla ilaa wuxuu u baahnaay oo maa bacdi ilaa uu kaga mashquuli lahay hadduu waayo maa bacda ilaa yuu shaqo ka dhigana asigaas marka wuxuu u baahan yahay u ka dhigana saas waay wاlاstithnaau fi dalika kullihi istithnahana dhammaantiis wuxuu noqonaa min ismin aa laga istithnoona caamin caam ee maxduufin la xadfay fataqdiiru maa qaama ilaa zaydun taqdiirkeeda waxa waaye maa qaama axadu ilaa zaydun ay noqonaysa oo istithnii macn waa ku shaqaynaa markaa tiraa maa qaama ilaa zaydun zaydkaas fiiri zayd mooye wax kaloo istaagay male hadii la waxaad fahmay dad kale inay meeshi joogaan oo maa qaama ilaa zayd keli un baa ka istaaga wayna albaaqiin marka meeshii waa ku jiraan oo waa macni marka maa qaama axadun isma taagin ilaa zaydun ay lamid tahay markaas oo waxaa meesha ka maqan axadkaas oo mustathnacaam ah, oona maxduuf ah kaas marka laguma tashanaya lagu leeyahay wa kadalika albawaaqi intaas wakadalika albaaqina waa lamid oo hadda mithaal mid uu noo miithaaliyey maa ra'aytu axadan ilaa zaydan maa maratu biaxadin ilaa bizaydin ay noqon lahayd ayada naftigeeda marka ilaadi hadda waan ka baxnay khulaasadeeda waxa weeyaan kalaamka hadduu taam yahay muujab uu yahay yajibu nasbu maa bacda ilaa wujuuban bisarfi nadari sawaan kaana mutasila aw munqaطican waa dhamayn hadduu kalaamki taam yahay laakiin hayru muujab uu yahay istihnaha la kala fiirina hadduu mutasil yahay labaa ku banaan laakiin bedelkaa rajaxsan hadduu munqaطic yahay cinda اlxijaazina yajibu nasbuhu wa cinda tamiimina yatarajaxu nasbu hadduu kalaamki taam hayru muujab hayru taam hayru muujab uu yahayne waxa waaye bixasabi maa qablaha saddexdaas xaalo yaan hadda ku soo aruurinay inta kalena waan dhammaystiri doonaa galabta in shaa allahu tacaala wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin